الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الضمير المتصل waxaynu ku jiray damiirka mutasilka guud ahaan waxaynu ku jiray damaairtii damaairtuna waxay ka mid ahaayeen macaarifta macrifadii iyo nakiradii baynu ku jiray almacrifa waxaa ugu horeeyey macaarifta inoo soo sheegay oo soo qaadanay alcalam alism almucarafu bilalif walaam iyo adamaa'ir baynu maraynaa damiirkii damaa'irta waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood marka la eego xagga takalumka iyo khitaabka iyo haybada mutakalim iyo mukhaaab iyo haayb dhinaca kalena waxaa damaa'irta loo qaybiyaa laba qaybood bariz iyo mustatir barisku waa damiirka muuqda ee la sheegay ee lagu hadlo mustatirkuna waa damiirka qarsoon ee aan lagu dhawaaqin mustatirka waa darsigeenna aynu qaadan doono halkaa inoo dhig baariska ayaynu soo qaadanaynaa baariska waxaa loo qaybiyaa laba qaybood munfasil iyo muttasil munfasilku waa laba nooc damiirka munfasilka keligii istaagaa waxa weeye damiir fii maxalli rafcin daa'imana ana iyo naxnu anta anti ila akhiri mutasilkuna waxa weeyaan waxaan ujeedaa munfasilka qaybtiisa labaadna waa fii maxali nasbin oo iyaaya iyaana iyaaka ila akhiriha marka damiirka munfasilkii waa labadaa nooc damiirka mutasilkaa ah wuxuu qaybsamaa mutasilku waa damiirkii aan keligii lagu hadlaynin weligii kelmad kale la xidhiidhayay jumlada aan lagu bilaaban karayn damiirka mutasilkii waa saddex qaybood lann wuxuu leeyahay fii maxali nasbin wuxuu leeyahay fii maxali jar wuxuu leeyahay fii maxali rafcin fii maxali rafcin fii maxali nasbin fii maxali jar fii maxali rafcin saafartu ila liskandariya saafartudaasaad ku tirinaysaa labiyo tobankii saafartu saafarnaa waa mutakalimkii saafartaa saafartii saafartumaa saafartum saafartunna waa mukhaaabkii saafara saafarad saafaraa saafaruu saafarna waa qaybkii labiyo tobankaasi waa damiir waxaa ku jira dawaa'irtii mutasilkii oo fii maxali rafcina wuxuu leeyahay damiirka mutasilkii fii maxali nasbin waxaad ku tirinaysaa ficilka nafacanii iyo kuwa lamidka akramanii nafacanii nafacanaa nafacaka nafacaki nafacakuma nafackum nafackunna nafacahu nafacaha nafacahuma nafacahum nafacahunna labiyo tobankaas wey wuxuu leeyahay damiirka mutasilkii fii maxali jar qaybta saddexaad fii maxali jar waxaad ku tirinaysaa maalan xarfu jar baad soo gelinaysaa b ama mara b mara bina mara bika mara biki mara bikuma mara bikum mara bikunna mara bihi mara biha mara bihima mara bihim mara bihinna saydun jumladoo dhamaystirna waa sidaas mara bihinna saydun ayd sayd baa soo maray akhii baad xataa ku tirinaysaa akhii ismigaa markuu la xidhiidhana damiirku waa fi maxal jar oo maala akhii akuuna akuuka akuuki akuukuma akuukum akuukunna akuuhu akuuha akuuhuma akuuhum marka waa muhiim saddexdaa nooc ee damiirka mutasilkii u qaybsamay inaad soo qabato fii maxali rafcin saafartu saafarna fii maxali nasbin nafacanii nafacana fii maxali jarin mara bi man rabbina waxa kaloo inu soo qaadano iyaduna muhiima ah, damaairta ku jirta saddexdaa qaybood min labiyo tobanka lix iyo soddonka nooc ee damiirka mutasilka damaairta ku jirta marka yani midmid loo baado ama loo eego waxaa ka soo baxayay damaairta mutasilka oo dhan ama lix iyo soddonkaa qaybood labiyo toban meelood oo fii maxalli rafcina labiyo toban meeloodoo fii maxalli nasbina labiyo toban meeloodoo fii maxalli jana waxaa ka soo baxaya maxay ilsa damiir baa ka soo xasilaya sagaal damiir lannahu waxa weeye taawul faacil baa ku jirta saafartu iyo saafarta iyo saafarti waxaa jirta naa ayaa jirta iyaduna mararka qaarkood addaalla cala alfaacil mararka qaarkood addaalla cala almansuub ama cala almafcuul mararka qaarkood addaalla cala almajruur waxa weeyaan naa baa jirta waxaa jira maarksa alif الاثnain iyo waaw اljamaaca iyo yaa اlmukhaaطaba waxaa jirta nuun الniswa waa lix waxaa jirta yaa اlmutakalim kaaf اlmukhaaطab iyo haw اlghaayb sagaalkaa wey sagaalkaa damiir markaad qorato magacyadooda waa inaad u qaybiso maxallada ay degaan sagaalkaa damiir waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood wax maxal keliya leh iyo wax laba maxal leh iyo wax saddex maxal dega wax maxal keliya leh sagaalkaasi waa shan ka mida alifulinain waaw ljamaaca yaa lmukhaataba waxaa lagu soo darayaa saddexdaa laba kale oo la dhaa taawul faacil iyo nuunu niswa taawul faacil ama taawul mutaxarika iyo nuunu niswa shantaa damiir maxal keliyay leeyihiin maxalkaasina waa rafcu fii maxalli rafcin daa'iman weya maxalu rafcun bay dhaaan ima faacil wa ima naa'ibu faacil waxaa iyaguna jira yaau lmutakalim kaafu lmukhaaab iyo haau lgayb saddexdaa damiir waxay leeyihin laba maxal fii maxalli nasbin iyo fii maxalli jar fii maxalli nasbin waxay noqdaan markay afcaasha la xidhiidhaan ama ay la xidhiidhaan ina waa khawaatuha fii maxali jari waxay noqdaan markay xuruuf uljar la xidhiidhaan ama alasmaa ay la xidhiidhaan wax saddex maxal leh waa naa oo keliya fii maxali rafci way noqotaa fii maxali nasbina way noqotaa fii maxali jarna way noqotaa fii maxali rafci waxay noqotaa markay la xidhiidha ficil maadi waxaa ka horeeya naada la sukuuniyo oo ficilka akhirkiisiiya la reebo alifna aanu ahayn waxaas xarafka ka horeeya naadu aanu alif ahayn in la sukuuniyo waa inuu ficilku maadi yahay waxaa ka horeeya naada waa in la sukuuniyo alifna waa inaanu sida darabna iyo akalna waa fii maxalli rafin wixii fii maxalli rafin xaaladdaa ka soo hadhay naa waxay la xeer tahay ama ay la mid tahay yaa lmutakalim iyo kaafu lmuqaaab iyo haaulhaayb labadii maxale ay lahaayeenba iyay leedahay xaaladii ay noqon jireen fii maxali nasbin way noqonaysaa fii maxali nasbin bay noqonaya xaaladii ay noqonayeen fii maxali jar naaduna waxay noqonaysaa maxay fii maxali jar marka khulaasaة اlqowl naadu waxay la mid tahay yaa lmutakalim iyo kaaf lmukhaaab iyo hawl hayb labadii maxalay dhacayeen bay dhacdaa waxay la dheer tahay naadu kuwaas xaalad laydhaa xaalat rafci oo saddex shardi leh ayay la dheertay markay tahay darabna akalna sharibna qara'na jalasna xaaladaas waa fii maxali rafci inta kalena kuwa kale la mid tahay marka waxa weeye waxa weeye tamriinaadka markaan ku socdo wuxuu yidhi bayin الضamائر الmuتصiلة والmunfaصiلة في الcibaaraat الآتية ضamaairta mutaصilka iyo ta munfasilka bayaami وbayin maxala kuli ضamiiri min الإcraab ضamiir kastaa maxalka uu icraabka ku leeyahayna bayaami zurtu xadiiqaة الxayawaan أنا وبعض أصدقائي فرأينا فيها كثيرا من الناس قد اجتمعوا أمام الأسد وهو جاثم كأنه الملك المتوج ينظر إليهم بعينه نظر من يعرف قدر نفسه wuxuu yidhi zurtu xadiiqaة الxayawaan baan tegay beertii xayawaanka ana aniga iyo wa bacdu asdiqaa'i saaxiibada qaarkood fara'aynaa fiiha waxaan ku aragnay kaiiran in badan oo min annaasi dad ah qad ijtamacuu oo soo ururay amaama alasad libaaxa hortiisa wahuwa jaathimun isaguna uu fadhiyo halkaa fadhiyo kaannahu almeliku isagood mooda boqor almutawaju oo taaj xidhan boqor taaj loo xidha isagood moodo raantiisii iyo timihiisii iyo ayuu halkaa soo fadhiyay buuhi yanduru ilayhim dadkuu soo fiirinaya ama soo eegayey bicaynihii ishiisa ama indhihiisu ku soo eegayey nadara man qof siduu wax u eego yacrifu garanaya qadra nafsihi sharafta naftiisa garanaya iyo heerka ay yani maarkasa naftiisu taagan tahay lbis hubo oo kale siduu wax u eego ayuu usoo eegaya buui libaaxaasi dadka damaahirta ku jirta mutasil iyo munfasilba waxaa laga rabaa maxalladooda inaad sheegto zurtu xadiiqat alxayawaani ana wa bacdu asdiqaa'i haddaan soo qaadana qaybtaa waxaa ku jirta zurtu taawlfaacil fii maxali rafcin shantii damiir ee mutasilka ahaa ee weligood fii maxali rafcin ahayd wey fii maxali rafci faacil ana baa ku jirta ana ma mutasil baa damiirkaasi mise waa munfasil waa munfasil munfasilku waa laba nooc qayb ana naxnu ka bilaabanta iyo qayb iyaaya iyaana ka bilaabanta qayb waa fii maxalli rafcin daa'iman qaybna waa fii maxalli nasbin daa'iman ana waa fii maxalli rafcin ba mise waa fii maxalli nasb fii maxalli rafcin wa bacdu damiir ba halkaana ku jira saaxiibaday qaarkood asdiqaa'i yaa ulmutakalim baa ku jira kutubii alaamii aad tidhaahdo ya mutakalim ya lmutakalim waxay noqotaa fii maxali nasbin iyo fii maxali jar labadaba saalix bay utahay oo dhici karta ya lmutakalim iyo kaaf lmukhaaab iyo haw lhayb saddexdooda marka dambana naabaa ku soo biirta xaaladaha qaarkood laba xaaladoodna fii maxali nasbin bay ahay markay ficilada la xidhiidhaan oo aad tidhaahdo maala nafacanii iyo acطaanii fii maxalli nasbin wey ina waa khawaatu hadday la xidhiidhaan oo tidhaahdo inanii iyo lacallanii iyo laytanina waa fii maxalli nasb laba xaaladoodna waa fii maxalli jar markaad tidhahdo mucallimii kitaabii oo ismi la xidhiidhaan iyo markaad lii iyo canii iyo fiya iyo ilaya iyo calaya tidhaahdo oo ay xaraf la xidhiidhaan asdiqaai maxay la xidhiidha ya mutakalimkaas ismi baa la xidhiidh maxay noqonaysaa fii maxali jar bilidaafa ismigu mudaaf buu noqonayaa damiirka ka dambeeyana mudaaf ilayhi buu noqonaya marka halkaa taawul faacilo fii maxali rafcina anaayo damiir munfasilo isaguna fii maxali rafcina asdiqaai yaada ku jirto fii maxali jar fara'aynaa fiiha yani fii xadiiqati alxayawaan dhexdeeda waxaynu ku aragnay kaiira min annaas dad badan ad ijtamacuu amaam alasad halkaa waxaa ku jira racaynaa na fiiha ha baa ku jirta qad ijtamacuu waawiljamaaca ku jira waa saddex dameen haye racaynaa naadaasi saddex xaaladood bay leedahay fii maxali rafcin weya shuruuddiisu maxay ahayd markay naadu noqonaysa fii maxali rafcin kow ficilku waa inuu yahay maadi ay la xidhiidhay ra'aynaa dee waxaa la odhanaynaa moogtahay yaraana mubaaric hadday tahay yaraa weyaan moogta yaraana yay noqonaysaa hadday amar tahayna waxay noqonaysaa yani ma arkaysaa eh, rana lama idhaao ra'a eh, waa maadigii amarku waa ra moogta ra keliya weyaan laakiin arina baa la idhaha masalan araa intoo laga keena arina marka waxa weeye ra'aynaa waa ficil maadi waxa ka horeeya waa inuu sukunsan yahay naar uu reeban yahay alifna waa inaanu ahayn alifna maaha markaa shuruuddii way dhammaystiran tahay naadu waa fii maxalli rafcin faacil fiiha damiirka ku jira haa lghaayb waxay dhacday haadaasi haadaasi fii maxalli xarfu jar baa ku jira waa fii maxalli jar qad ijtamacuu waaw ljamaaca واو الجماعة هي في محل رفع دائما ويا وفاعل واو الجماعة waxay ku jirtaa شhan iyo tobankii maxaan ujeedaa shantii shantii damiir ee weligood dacye waayahay qaybtaasina waa sidaas naadaas waa fii maxali rafcina fiiha hada ku jirto fii maxali jara lanno xarfu jar baa soo galay ad ijtamacuu waaw ljamaca weligeed fii maxali rafcin wahwa jaahimun kaanahu lmaliku lmutawaj wahwa huwa iyo halkaa waxa ku jirta iyo kaanahu huwa waa damiir munfasila fii maxali rafcin ana qaybteedii buu ka tirsan yahay kaanahu waa haa lgayb waxay la xidhiidha kacanna oo min akhawaati ina maxay noqonaysaa fii maxali nasbin ismuha yanduru ilayhim bicaynihi nadara man yacrifu qadra nafsihi saddex damiir baa halkaa ku jira ilayhim bicaynihi nafsihi ilayhim fii maxali jar oo ilaa xaraf baa ku jira bicaynihi ismi bay la xidhiidha fii maxali jar nafsihiina damiirkaas ismi buu la xidhiidha fii maxali jar waadix weeyaan التمرين الثاني خاطب بالعبارة الآتية cibaarada waxaad kula hadashaa almu'anaata gabadhii keliyahayd kula hadal wlmuana laba qof kula hadal wajamca dukuur raggii badnaa wajamca alinaa aartaasaad kula hadlaysa wahya hal axdarta kutubaka kutubtaadii ma keenta iminka waxay u qoran tahay amaan ugu dhawaaqnay iyadoo lagula hadlaya cibaaradan bilmufrad اlmudakar mudakar baynu la hadal hal axdarta kutubaka adigu waxaad kula hadashaa almufrada almuanaa gabadh keliya haddana waxaad kula hadashaa muana waxaad kula hadashaa jamcii dukuurkii iyo jamcii inaafki gabadha keliya ka bilowna almuanaa hal axdarta kutubaka maxaad odhanaysaa hal axdarti kutubaki damaa'irta ku jira waa laba damiir hal axdarta taol faacil baa ku jirta fii maxalli rafci wey faacil hal axdarti haddaad tiraa waa iyadu waa tadi hal axdartumaa haddaad tiraa waa yadii hal axdartum waa tacdiun hal axdartunna waa tacdiun kutubaka damiirka ku jira waa kaaful mukhaaab muxuu la xidhiidhay ismi kutub oo jamcu taksiir jamaca waa ismi wey fii maxalli jar waa inuu noqdo marka kutubaka kutubaki kutubakumaa kutubakum kutubakunna intuba waa kaaful mukhaaab oo fii maxalli jara لأنه اسم ملحدة كواس ببدل بكله هل أحضرت كتبك هبلاية ما كانت كتب تادي هل أحضرتما كتبكما هل أحضرتم كتبكم هل أحضرتن كتبكن حول الجمل الاسمية الآتية جملooyinkan ismiga ee soo socda waxaad u badasha إilى jumal maadawiyati jumlooyin maadiya wadkur nooca damiir aladii tashtamilu calayhi kulu jumlati sheeg damiirka noociisa jumlo kasta ay wadato wabayin mawqicahu min alcraabi craabka meeshuu ka dhacayna sheeg ana ukrimu dayfa anigu waxaan ikraamaa oo aan ixtiraamaa sharfiyaa soo dhoweeyaa dayfa martida ana ukrimu ficilkaa mudaaree waxaad u bedeshaa ficil maadi ana akramtu damiir baa markaa meeshii ka soo baxay akramtu damiirkan la socda maxaa la dhaa taul faacil oo fii maxali rafcina wey ana akramtu dayfa haye miaalka labaad waxa weeye naxnu nalcabu bilkurati nalcabu waxaad u badashaa ficil maadi naxnu lacibnaa macnihiina ood fiirinaysa naxnu lacibnaa damiir baa ka soo baxay waa na fii maxali rafcin mise fii maxali nasbin fii maxali jar midkay tahay lacibna waa fii maxali rafc lann ficilka la xidha waa maadi waxa ka horeeya waa saakin ama ficilka akhirkiisu naada xarafka ka horeeya uu reeban yahay alifna maaha waa inaanu alifna ahayn alifna maaha saddexdaa marka la helo waa fii maxali rafcin hadduu ficilku maadi noqon waayo waxay la xidhiidha aanu maadi ahayn ma noqonaysaa fii maxali rafcin haddii aan la sukuunin xarafka ka horeeya waxa weeye naada ma noqonaysaa fii maxali rafcin haddii habal sukuuniye uu alif yahay sida aطaana iyo saqaana iyo ma noqonaysa fi maal saddexda shardi marka la wada helo iyo fi maal anta anti tunadifiina اlxujra adigu waxaad nadiifinaysaa qolka anti tunadifiina اlxujra haye anti nadafti nadafti waa fi maali taadii baa ku jirta oo fi maxali rafcida anti tuxsinii anta tuxsinu sibaaxata adigu dabaasha waa taqaana anta tuxsinu sibaaxata dabaasha waa taqaana haye anta axsanta ficil maadigii tuxsinu axsana axsanta ta'dii baa ku jirta antumaa tugiifaani اlmalhuufa labadiinu waxaad u gurmanaysaan qofkii dhibaataysna haye antumaa aatuma bay noqonaysaa aatuma agaaa weeye maadigu yuiiu muaaric aatuma sida acantuma ajabtuma antum tuxibuuna almadrasa icilmaadi u badel tuxibuuna almadrasa maxay noqonaysaa antum axbabtum axbabtum almadrasa waayahay hunna yusaafirna ilaa banha waxay u safrayaan magaaladaas huna yusaafirna ilaa bana huna saafarna hum yacطifuuna cala اlyatiim way u naxariisanayaan qofka agoonka hum caafuu way u naxariisteen hum caafuu waawljamaca la xidhiidh waayahay waxa uu yidhi tamriinka waxaynu soo qaadanaynaa toddobaad kam kalimatan wamaa nawcu kulli kalimatin fii kulli jumlatin min aljumal اalaa alaatiya imise kelmadood ayaa ku jira jumlooyinkan wamaa nawcu kulli kalimatin kelmad kasta nooceegu waa maxay fii kulli jumlatin min aljumal alaa akramtuka waan ku ikraamay callamuuna wayna bareen hadabtanii waadi tarbiyaysay oo kale akramtuka jumladaasi mise kelmadood bay ka kooban tahay saddex kelmadood nooca kelmadahaad sheegaysaa dee akram akramtu waa akrama waa ficil maadi taada ku jirta waa fii maxalli rafcin faacil waa ismi kaafka ku jiraana waa fii maxalli nasbin mafcuulu bih saddex kelmadood weeye noocyadooduina waa laba damiira oo labaduba mutasiliya iyo ficil maadi callamuuna waa sidaasoo kale wayna bareen allama oo ficil maadiya waaw ljamacaha oo fii maxali rafcin faacila naada oo fii maxali nasbin mafcuulu bihi mafcuulun bihi iminka ficilka iyadu naadu lamaba xidhiidhin ficilka akhirkiisa waa laga xigaa waaw ljamaca ka horeysa allamuuna callamuuna haabtanii iyaduna saddex kelmadood haaba oo ficil maadiya taada oo damiir mutasil mabniya cala alfatxi fii maxalli rafci faacila nuun lwiqaaya iyaduna meesha ku jira iyo yaa mutakalim oo fii maxalli nasbin mafcuul bihi bayina damaa'ira fi alcibaarati alaatiya wamaxaalaha min alacraab waxaad bayaaminsaa buu yidhi damaa'irta ku jirta cibaarada soo socota iyo icraabka meelahay ka dhaceen sa'alnaakii faajiibiina sa'alnaakii waan ku weydiinay hiblaayoy faajiibiina noo jawaab marka sa'alnaakii eh, sa'al waa ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bitaa'i lmutaxarika wana damiiru mutasil mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin faacil sa'alnaa كي والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به سألناك فعل وفاعل ومفعول به فأجيبينا فأجيبينا وحوي أجيبي فعل أمر فعل أمر مبني مبني على حذف النون أجيبي وإضربي اقرأي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به فأجيبينا إمس الضمير بكجرة jiibiina waxaa ku jira laba damiir yaa muanaat muhaaabaa ku jirta ajiibi ajib iyo ajiibi iqra iyo iqra'i waana faacilkii iyo mafcuulkii ciddii loo jawaabayo annaga faajiibiina annaga noo jawaab naadu waa fii maxalli nasbin mafcuul bihi weyan faadu waa xarfu cadaf udhaxaysa sa'alnaaki faajiibiina نموذج إعرابك تمرين في الإعراب لبست معطفي waxaan xidhay koorhkaygii labisa ficlu ama labis ficlu maadin mabniya cala sukuun wataa faacilu mabniya cala dami fi maxali rafci ama faacilkaad dambaysiin kartaa wataa damiirun muttasilun mabniya cala dam fi maxali rafci damiirun muttasilun iyo damiirun munfasilun halkaa waa inaad ka bilowda waayo taadu markaa waa damiirun muttasil waa damiir wax la xidhiidha faacilun waana faacil mabniya cala dami في محل رفع معطفي معطف مفعول به منصوب بفتحة مقدرة قبل الياء فتحة ku qadaran yada ka hor icadaasaa lagu adaraya micai imika way hoos dhigantahay fadu laakiin in la kordhige yadan darteed baa loo hoos dhigay yada la xidhiidha kitaabii qalamii fadxadii markaa waa muqadar bifatxatin muqadaratin calaa maa qabla alya walya damiiru mudaafu ilayhi mabniyu cala sukuun fi maxali jir walya damiirun muttasilun damiirun muttail mudaafun ilayhi waa icraabkiisa iyada waa mudaaf ilayh mabniyu cala sukuun fi maxali jar mudaaf ilayhi waa dambaysiin kartaa walyaa damiiru muttasilu mabniyu cala sukuun fi maxali jar mudaafun ilayh ismi bay la xidhiidha yaa mutakalimkii marka marka ismi la xidhiidho fi maxali jar bay dhacaysa acrib iljumal alaatiya jumlooyinka soo socda icraab rabbuu wlaadakum cala alfadiila ku tarbeediya wlaadiinna fadiilada iyo waxa wanaagsan rabbuu ficlu amrin mabniyin calaa xadfi nuun waa inaad mar kasta ficiladii icraabka uga xasuusnaanto waynu soo qaadan marka ay la xidhiidho ficla marka alif idribaa ama ay la xidhiidho waaw idribuu ama ay la xidhiidho yaa idribii saddexdaba waa mabniya calaa xadfi nuun rabbu ficlu amrin mabniya calaa xadfi nuun min rabba yurabbii rabbi amarku waa rabbi marka waaw ljamaca la raaciyana waxaa la odhanayaa rabbu wa waaw ljamaca damiirun muttasil mabniyun cala sukuun fii maxalli rafcin faacil awlaadakum mafcuulu bihi mansuub awlaada wa calaamat nasbi alfatxa wa awlaada mudaaf ضمير متصل مبني على على السكون على الضم أولادكم مبني على الضم في محل جر بالإضافة من تاسيات الإعراب hadaad iska dhaaftana mushkilo ma laha haddii aad icraabtana waxaa la ydhaha xarfun daalun calaa jamaacati dukuur lab iyo dhidigay kala sheegaysa walmiimu xarfun daalun waa xarafka tusaya calaa jamaacati dukuur kama ana nuuna xarfun daalun calaa jamaacati linaaf wlaadakum waa ukuur wlaadakunna waa inaa baa lala hadlaya marka dumarkana nuun shadan baa la raacinaya raggiina miimkaasaa la raacinaya xarfun daalun calaa jamacati ukuur wa xarfun daalun calaa jamacati اlinaa aw iniswa cala alfadiilati jaarun wamajruurun mutacaliqun birabu ku tarbeedeeya awlaadiinna cala alfadiil jaar majruur jalasna linastariixa jalasna ficl wafaacil jalas ficl maadi mabniya cala sukuun wana damiiru mutasil mabniyun cala sukuun fi maxalli rafcin faacil linastariixa allaamu laamu tacliil laamtii nasbinaysa way ficilka mudaaric ee an mudmara oo jawaasana ku nasbinaysa laamu tacliil ow laamu kay lastariixa ficlu mudaaricu mansuub ban mudmarata jawaasan bacda laam tacliil wacalaamatu nasbi alfatxatu aahir linastariixa waa darsiga inoo soo socda walfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu baa soo bixi doona amarana almucallimu biاljuluus amaranaa wuxuuna faray almucallimu macallinkii biljuluusi inaan fadhiisano fadhiistuu yidhi amara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wanaa damiiru mutasil mabniyu cala sukuun fi maxalli nasbin mafcuulu bihi amaranaa baan akhrin amarnaa haddaanu akhri lahayn naad waxay noqon lahayd maxay fii maxalli rafci faacil almucallimana markaa waxaa ah, qasaba inaad nasbiso ood mafcuulkii ka dhigto macallinkaan farray macalinkan ka codsanay bay taasi noqon lahayd mogta amarana waa ficilkii amara iyo naadoo fi maxalin ism mafcuulkiya almucalimuna waa faacilkii faacil marfuuc calaamat rafcihi adama isagaa amarka bixiyey macalim biljuluusina waa jaara majruudi albaaw xarfu jar aljuluusi ism majruur bilbaaw calaamat jari alkasra adaahira waayahay marka wuxuu u jeedaa dee damaa'irtaa ku jiroo kale rabbu iyo wlaadakum iyo jalasnaa iyo amaranaa iyo icraabkayga inaad fahanto markuu icraabku leeyahay jumlooyinka adamiiru almustatir damiirkii mustatirka adamiiru ah. lmustatir kitaabkani annaxw lwaadix juskiisii labaad labada sheekh ilaah khayra siiyo cali aljarim wa mustafa amiin waxa weeye si fiican bay damaairtii halkanoo kale u qoreen oo kitaabka u qoreen guud ahaan kitaabka gaar ahaanna damaairta halkan waxa weeye halkan haddii aad ku fahamta damaairtan aad ku celceshato oo si fiican aad usoo qabato waxa weeye kutubta kale ee naxwaha damaairta wax badani kuguma hadhana waxa weeye damaairta marka horeysa waxaynu nidhi waxa loo qaybiyaa horta dhinac marka la eega mutakalim iyo mukhaaab iyo qaybba damiir oo dhan loo qaybiya mutakalim iyo mukhaaab iyo qayb lannu damiirku inuu ku tuso qofka hadlaya magacyaalkaasi qofka hadlaya waa mutakalim iyo inuu ku tuso qofka lala hadlayo waa mukhaaab iyo inuu ku tusayo ama loo adeegsanayo cid maqan qofka saddexaad ee intaa ka hadlayan aan ahayn ka lala hadlayan aan ahayn walow haba joogo xaadirba ha noqde mar haddaanu ka hadalka mxuuha ku qawlaya aanu ahayn ee hadlaya ka hadalka loo jeedinayo na aanu ahayn qofka saddexaad waxaa la dhaa um hayb unbaa la dhaa walow kaana xaadiran damiirkiisu waa damiir lghayba huwa unbaa la odhanaya ninka saddexaadee laga hadlayo huwa iyo hiya saddexdaas horta marka horeysa u qaybsamaan mutakalim iyo mukhaaab iyo hayb saddexdaana tiradooda waa la yaqaan nooc kastoo damaayirta la soo qaado horta labiyo toban baa laga dhigaya lannahu mutakalimku mar kasta misuu noqonaya nooc kastoo damayrta la soo qaado mutakalimku waa labu haddaad ana iyo naxnu soo qaado mutakalimku waa laba haddaad iyaaya iyaana tidhahdo mutakalimku waa laba haddaad saafartu saafarna tidhahdo mutakalimku waa laba haddaad nafacanii nafacana tidhahdo mutakalimku waa laba mar rabi mar rabina haddii aad tidhahdo mutakalimku waa laba imse qaybood bay dameertu noqonayan min labiyo toban munfasilku laba qaybood oo min labiyo tobana weeye qayb ana ka bilaabantay iyo qayb iyaaya ka bilaabantay waa laba qaybood munfasilku mutasilkuna waa saddex qaybood oo min labiyo toban ayb saaartu iyo kharajtu iyo dahabtu ka bilaabanta iyo qayb nafacani iyo akramani acطaanii ka bilaabanta iyo qayb mara bi bina ama lii lana ama mxuuha halkaa ka bilaabanta meel laba qaybooda iyo meel saddex qaybooda oo imsa an an qaybood damayrtu weeye oo imsa oo min labiyo toban imsay noqonayan an qaybood oo min labiyo toban isku gee waa lixdan lixdankaa weliba waxay dhahdeen naxwiyintu damiir marka lixdankaa la tirinaya aan ku dhex jirin baa jira oo ka maqan oo ay tahay in lixdanka lagu soo daro markii saafartu saafarna aan tirinaynay damayrta inay soo gasho ay tahay waa lix damiir damiir baa ka maqnaa saafartu tadii way ku jirtaa saafarna naadii oo mararka qaarkood fii maxalli rafci noqonaysa way ku jirtaa damiirka mutasilka ee fii maxalli rafcinta lix damiir weeye saddex mutaxariga damiiru rafcin mutaxarik iyo saddex saakina ah damiiru rafcin saakin marka lix waa inay noqdaan saddexda mutaxarika aan tiriyo waa tawl faacil saafartum waa nuun niswihi saafarna waa naa adaalatu cala alfaacil markay tahay saafarnaa saddexdaas waa damiir rafcin mutaxarik saddex kaloo saakinaa jira alif linayn waaw ljamaaca siyaamukhaataba lixdaa damiir bad baa ka maqan saafartu saafarna markaad ku tiriso waagee damiirkaas yaa lmuanaat lmukhaaaba kuma jirta saafartu saafarna markaad tiriso labiyo tobanka lannu ficil maadiga waa lama xidhiidho lixdankii waxaad ku soo dartaa yaa lmuanaat lmukhaataba oo shanta qaybood ee labiyo tobanka tirinaya iyadu kuma jirto meel la kagama jira yaa lmuanat mukhaataba taasaa lagu soo daraya imise noqonaysa koob iyo lixdan koob iyo lixdan damiir waayahay markaa damaairtu waa mutakalim iyo mukhaaab iyo aayb mar kasta mutakalimku waa laba qaybood waa laba keliya mukhaaabkuna waa an aayibkuna waa an mar kasta waa labaiyo tobanka laba meeloodoo an mutakalimko an mukhaaabko an iyo laba mutakalima waxa weeyaan labaiyo tobanka wakulu qismi minhuma qad inxasar ma jaءa min anwaacihi fi inay cashar qismigaad soo qaadataaba anwaacdiisi waxay noqonaysaa labayo toban ay noqonaysaa laba mutakalima shan mukhaataba iyo shan qaa'ima saasay damaa'irtii lixdan marka damiirka ayaa mukhaataba lagu darana koob iyo lixdan ay tiradooda isku taageen dhinaca kalena damaa'irta waxaynu soo qaadanay in tiradaa koob iyo lixdan kaa lasoo dhimi karo oo marka damaa'irta laftoodii magacyadoodii mid mid aan ugu tegno dee waxaa la arkaa damiir keliya inuu ku jiro lix meelood toddoba meelood uu ku jiro damiir keliya maala wuxuu ku jiraa sida tawl faacilka saaartu waa tawl faacil saaarta damiirka ku jira waa tawl faacil saaartii saaartumaa saaartum saaartunna intaaba waxaa ku jira tawl faacil tiradayna lix baynu tirsanayna markaynuu fiirsannana hal damiir keliya ka soo baxaya oo tawl faacil ah mararka qaarkood sidaasoo kale dabeedna markaan damaayirtii si gaara u tirino munfasilkii haddaynu labadiisa nooc u daynaba munfasilkii aanaan naxnu labiyo toban ka dhigno iyaaya iyo aanaanan tobanka ugu dayno oo halkaasi afariyo labaatan noqdaan mutasilkii lix iyo soddonka ahaa waxaa ka soo baxaya saynu soo sheegnay sagaal damiiroo keliya ayaa ka soo baxay mutasilkii sagaal damiir kuwa kale xataa ee munfasilkaa tiradooda waa lasoo dhimaa leanna naxwiyiinta qaarkood waxay qabaan ana iyo naxnu waa laba damiir oo gaara ah. laakiin markaad tidhahda anta anti antuma antum antunna markaad tirahdo inuu damiirku yahay an bay naxwiyinta qaarkood qabaan taaduna ay tahay iyo waxa kale la xidhiidhana waxyaaba maqsuudka ama muraadkunba yaaminay anta damiirku waa an anti damiirku waa an shanta imisaa ka soo baxaysa marka markay damiirku an noqdo ta'da iyo waxyaabaha kale la xidhiidhana ay noqdaan wax ujeeddada cadaynaya damiir keliya ka soo baxay marka kuwa laftooda xataa waa la dhimi kara laakiin kuwa muhiimkaa ah dhimidoodu inaad fahantahay tahay tiradooda kooban oo damaa'irta mutasilka oo sagaalkaa damiir ay soo marin noqonaysa adamaa'ir waxaa loo qaybinayaa baariz iyo maxay marka u horaysa iyo mustatir baariz iyo mustatir baariz waa damiirka lagu hadla huwa aladii lahu suuratu fi lafdi suuratu fi lafdi lafdiga wixii wax kule wey ee lagu dhawaaqo mutailkii iyo munfasilkii way soo galeen lagu dhawaaqay nooca labaad damaa'irtu waa mustatir mustatir macnihiisu waa maxa laysat lahu suuratu fi lafdi laa yundaqu bihi fi ljumla damiir lagu dhawaaqay maaha wamaca dalika wuu tirsan yahay jumlada uu ku tirsan yahay adamiir lmustatir baanu markaa qaadanay intii horeynu soo qaadanay waxay ahaayeen adamiir lbaris kana waa noocii labaad ee adamiiru almustatir adamiir mustatir intaynaan eh, kitaabka ka akhrin waxay u qaybiyeen damiirka mustatirka laba qaybood mustatirun wujuuban wa mustatirun jawaasan mustatirun wujuuban wa mustatirun jawaasan macnaheedu waa maxay damiirka qarsoon ee aan lagu dhawaaqin qaar lama soo daahirin karo wujuuban bay carabi u qarisay weligeed lama arag carab soo muujisa waa wujuuban buu qarsooya hal odhanay laa yumkinu idhaaruhu waa la soo suureeyaa oo naxwiyintu way soo suureeyaana waxay dhahdaan damiirka halkaa ku jira waa ana damiirka halkaa ku jira waa naxnu damiirka halkaa ku jira waa anta way soo suureeyaan laakiin waa suuratani carabi weligeed ma soo dhigin anaada meesha antada meesha ku jirta may soo dhigin naxdada meesha may soo dhigin marka waa mustatirun wujuuban qaybta labaadna waa mustatirun jawaasan ma macnaa mustatir jawaasan yumkinu laka an tuhirahu waad soo muujin karta meeshaad soo dhigi karta inuu mustatir noqdaana way bannaan tahay in mustatirka uu ka baxo oo uu baaris noqdana waad soo ibraasisana way bannaan tahay marka waxaa la diraaseeyaa wujuubanta jawaasanna waxay noqotay inta soo hadha wujuubanta u badbaranaysa wujuubanta marka si loo soo koobo waa meel kasta oo damiirka ku jira ee mustatirkee meesha ku jira uu yahay ana damiirka qarsoone meesha ku jira uu yahay ana ama uu yahay naxnu soo mutakalimkii maaha ama uu yahay anta saddexdaas wey meel kastoo damiirka qarsoone meesha ku jira markaad soo qadar istiraada ana noqonayo ama uu noqonayo maxay naxnu ama uu noqonayo anta bal tusaalayaal ka keen maalan qofku markuu hadlayo ficilkii muaaricu isticmaal wuxuu odhanaya ana adhabu adhabu ila suuqi adhabu ila lmasjid usalli uhra aqra'u ficilkii muaaric sidaas ku bilaabaya qofka hadlaya marka faacilkiisu mar kasta waa damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu ana adhabu ana أقرأ أنا أصلي أنا آكل أنا أذهب ma أشhرب أنا أnaa baa meeshii ku jirta mana soo dhagaan acraabtu waxay dhahdaan uصalii uriidu an uصaliya الظuhra uriidu أna baa ku jirta an uصaliya أna baa ku jirta meeshana ma soo dhigaan marka waa ضamiiru mustatir wujuuba waa anaadii taas naxnu adoo idhahda nuriidu an nusaliya aلظuhra nuriidu naxnu an nusaliya naxnu nadhabu ila suuq naxnu naqra'u duruus naxnu naqra'u naxnu baa ku jirta halkaana waa mustatirun wujuban anta markaad nin la hadlayso waxaad odhanaysaa ya muxamed anta taqra'u addarsa aqra'u اlkitaaba hal turiidu an tusalliya hal turiidu anta an tusalliya anta hal tuxibu an taqra'a addarsa hal tuxibu anta an taqra'a anta addarsa markaad nin keliya la hadlayso turiidu taqra'u taktubu tajlisu tusallii faacilkiisu waa damiirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta antadu meel kalena way ku jirtaa idhab ila almasjid iqra addars tacallam annaxw maxaa ku jira idhab markaan dhahdo anta baa ku jirta iqra addarsa iqra anta addarsa tacallam annaxwa tacallam ant annaxwa amarkana ninka keliya la amrayana anta baa ku jirta meel kasta oo damiirka mustatirkii yahay ana ee lasoo qadaraya ama uu yahay naxnu ama uu yahay maxay anta saddexdaas un hayso damiirku waa mustatirun aye wujuuban sidaa waa loo sheegaa oo aad yar daliishan kartaa yani ana iyo naxnu iyo antada meeshu hadday tahay inay wujuuban tahay laakiin sida rasmiga hee loo sheegaa waxa weye loo dhigaa haddii ficilka muaanee hamse lagu bilaabo aquumu ajlisu aqra'u waa kow haddii nuun lagu bilaabo naquumu naqra'u najlisu waa laba haddii ta lagu bilaabo likhiaabi lmufrad lmudakar ood nin la hadlayso tadhabu takulu tashrabu taquumu tajlisu saddexdaas waa mudaaric yadin baa ka maqan mudaarica xuruuftiisa anayto waa mudaaric hamse lagu bilaabay aqraw waa mudaaric nuun lagu bilaabay naqraw waa mudaaric ta lagu bilaabay laakiin shardi bay leedahay likhiaab waaxid اlmudakar taqra'u nin baad la hadlaysa soo saddex ma halkaasi mudaarici iyo ficil amar nin keliya la amrayo idhab iyo iqra waa imse intaas afar aquumu naquumu taquumu iyo qum waa imse aartaasi faacilkiisu waa damiiru mustatiru wujuuban alfiyuhu afartaba beyt keliyu ku sheegaa alfiyat bnu malik raximah اllah wuxuu yidhi wamin damiiri rafci maa yastatiru damiirka fii maxali rafci intaa waxaa ku jira maa yastatiru damiirka mustatirka halkaa ku dheganaynaa dhammaantii waa fii maxali rafci damiirka fii maxali nasbini ma soo gala mustatirka damiir fii maxali jarina ma soo gala mustatirka haddii uu damiirku fii maxali rafci yahaynba waa mustatir lena markuu qarsoon yahay wa min damiiri rafci maa yastatiru wax mustatir noqdaa ka mida ah damiir rafciga kafcal ifcal waa amarkii damiirka mustatirka halkaa ku jira muxuu noqonaya ifcal markaa ku dhahdo anta baa ku jirta waa wujuuban waafiq samee waan kugu raacaya arinta waan kugu raacaya waafiqu weya waafiqu ana waafiqu waafiqu ana waa ficil mudaaric hamse lagu bilaabay soo ma naqtabid waan ku farxaynaa arrintaasoo waan kamanaynaa naqtabid naxnu baa ku jirta idan waa ficil mudaaric naqtabidu nuun lagu bilaabay nadhabu kafcal waafiq naqtabit id tashkuru id wakti tashkuru aad shukrido anta adigu id tashkuru anta sooma halkaas ficil mudaaric oo taa ku bilaabmay lagula hadlaya nin keliya afartaas weeyaan kafcal waa iqra waafiq waafiqu adhabu waa ficil mudaaric mise lagu bilaabay naqtabid waa ficil mudaaric lagu bilaabay maxay nuun lagu bilaabay naqtabidu naxnu naxnu baa ku jirta id tashkuru tashkuruna maxaa ku jira taadi oo markaa dabiirka mastatirki muxuu noqonaya id tashkuru he anta saddexdii unbaa mustatira u fiirsa ka facal damiirka mustatirka waa anta ifcal waafiq damiirka mustatirka waa maxay waan kugu raacaya uwaafiqhu waa kugu raaci maxay noqonaysaa ana uwaafiq ana naqtabid waan ku farxaynaaye naxnu id tashkuru markaad shukrido anta afartaasaa wujuuba waa saddex mudaarica mudaaric hamse lagu bilaabay iyo mudaaric nuun lagu bilaabay iyo mudaaric ta lagu bilaabay laakiin taadu shardi bay leedahay hmz haddii lagu bilaabo waa ana waa wujuuban weligeed nuun haddii lagu bilaabona waa naxnu damiirku waa wujuuban weligeed taada marka lagu bilaabo waa goorma marka lagula hadlayo mufrad mudakara nin keliya haddaad gabar kula hadasho waa isbedelaysa haddaad laba qof kula hadasho waa isbedelaysa markaad nin keliya la hadlayso anta ya muxamadu tadhabu tusallii taqra'u tajlisu anta baa ku jirta mo iyo ficlamarka ninka keliya la farayo ifcal iqra idhab kafcal waafiq naqtabid itashkuru beydkaasu madxifteys afartaasi waa wujuuban wixii ka soo hadhay ee damiir mustatir aad aragto damiir mustatir aad aragto muxuu noqonaya mixii afarta aan ahayn jawaasa maala tusaalaha koobaad aljamalu baraka awrkii wuu fadhiista aljamalu baraka awrkii wuu fadhiista waayahay baraka waxa weeye baraka huwa weye ficilku waa ficil maadi mogta daraba qaraa jalasa buu lamid yahay ficil maadigu miyuu ku jiray afartii wujuuban aha ficil maadiba miyuu ku jiray kuma jira ficil amarka oo nin keliya marka la faraya iyo saddex mudaaric saddex ficil mudaaric oo mid hamse lagu bilaabay iyo mid nuun lagu bilaabay iyo mid ta lagu bilaabay maadi kumaba jiraba maadiga wixiisa waa jawaas aljamalu baraka huwa soo kuma jirto midda kale huwa ma ahayn meelihii wujuubka deed ana iyo naxnu iyo anta ahayd markuu damiirku mustatirkii yahay iyo wujuuban halkani waa huwa waa jawaasan wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu huwa alxamaamatu haradat barakadaa intaanan dhaafin barakada awrka buruuka aljamal baa ladha awrka fadhiisigiisa baraka ladha barakadu waxa weeyaan baaraka ficilkeegu albarakatu waa ismigii ah. barakatun albarakatu ta wadata kana alburuuk baa ladhaa alburuuk waxa weeye ficilkaygu waa baaraka moogta marka waa inaanad odhan baraka allaahu fiika baraka allaahu waa inaanad odhano yani allah ku fadhiisiiyey iyaynay noqonayn sida awrkii maxaad odhanaysaa baaraka allaahu fiik baaraka baaraka allaahu fiik waa inay noqoto baaraka marka ismu faacilka baaraka ismu faacilkaygu ka wax waa mubaarik mubaarik weya kii wax ka la barakaynayaana ama la barakeeyena waa mubaarak wahada kitaabu anzalnaahu mubaarakun mubaarakun kitaab barakaysan weeye la barakeeyey mubaarak weeyaan dadka waxa fiican in loo bixiyo mubaarik maaha mubaarik in dadka la dhaa maaha iyagu waxma barakaynaya qofku isagu waxma barakaynaya waa in mubaarak la dhaa macnaha loo jeedaa waa sidaa waa ku barakaysan oo ilaahay barakeeyey yaa loo jeeda mubaarak waa in la dhaa dadka mubaarak marka qofka yani insha allahu mabruuq oo kale laleeyahayna waa in mubaarak asalku la dhaa mabruuq waxay yidhaahdeen dee kelmaddanay ka timid baraka mabruuq idan imka daraba soo madruub maa daraba wuu garaacay qofkii la garaacay muxuu noqonaya madruub qara'a markaa tira wixii la akhriyey muxuu noqonaya maqruu qatala wuu dilay wixii la dilay muxuu noqonaya maqtuul barakadana wixii la fadhiisiiyey muxuu noqonaya haddiiba la dhaa waa laazimo yani mutacadi ah maaha ma qaata mafcuule laakiin haddiiba laga sameeyo dee mabruuk buu noqonaya mabruuktan dadku yani iskugu barakaynayaan yaa iskugu baarikaya waxa weeye waata xagganay ka timidba labada carabta laakiin dee inaga soo gashayoo yani waa nooc lahjadoo kalaa mogta carabigii hore fasiixii laga heli maayo abadan carabigii hore ee luqa alcarabiya alfusxa laga soo heli maayo qur-aanka kuma jirta dee mabruuq qur-aanka waxaa ku jirta mubaarak mubaarak baa ku jirta oo laxni baa halkaa ku jirta alxamaamatu arada darsigeenni aan u noqonay alxamaamatu haradat xamaamadii way heestay way sawdaysay cod fiican bay bixisay alxamaamatu aradat aradat waa ficil maadi haye damiirka mustatirkay ku jira soo qadar hiya ma jawaasan buu mustatirun jawaasan ba mise waa mustatir wujuuban waa jawaasan hiyadaad ku garanaysa hiya hiya wujuuban mama soo gashaba hiya huwa iyo wujuubantu waxay ana iyo naxnu iyo anta midda kale ficil maadi weeye ficil maadigani wujuub mama soo galaba halkan uriidu waxaan rabaa an tajtahida inaad dadaasho halkaa u fiirso uriidu waxaan rabaa ficil mudaarica mise ka bilaabmay wey muxuu noqonaya damiirka mustadfirnigo meesha ku jira muxuu noqonaya ana waa wujuuban markaade an tajtahida inaad dadaasho hebelow an tajtahida haye damiirka ku jira anta wujuuban buu isaguna noqonaya uriidu idan waa anaaye waa wujuuban an tajtahida anta waa wujuuban inanaa nuxibu waxaan jecelnahay najaaxaka guushaada inanaa nuxibu maxaa ku jira naxnu isaguna waa wujuuban midda kale dhinaca kalena ka uriidu waa ficil mudaarico hamse lagu bilaabay nuxibu waa ficil mudaarico nuun lagu bilaabay an tajtahida waa ficil mudaarico taa lagu bilaabay oo lagula hadlaya nin keliya marka ficilka mudaaric uriidu hadduu hamse ku bilaabmo damiirku waa mustadri wujuuban ana nuxibu hadduu nuun ku bilaabmo damiirku waa mustatir wujuuban oo naxnu ah tajtahida hadduu taa ku bilaabmana damiirku waa mustatir wujuuban oo anta ah, marka nin lagula hadlay saddex ka mida maan ahayn wujuubanti wujuubantu afar bay imsaa ku jirta halkaa saddex baa ku jirta uriidu iyo tajtahida iyo nuxibu saddexdii mudaarici bay halkaa ku jira mudaaric xamse ku bilaabmay mudaaric nuun ku bilaabmay iyo mudaaric taa lagu bilaabay nin keliya lagula hadlay taa afraadi waa ta u dambaysa halka ugu dambaysa uu ku qorayo cadim alkabiira iyo nadif xidaak ficil amar cadim weyne alkabiira qofka weyn ama waayeelka weyne nadif nadiifi xidaaka kabahaaga cadim maxaa ku jira damiirka ku jira muxuu yahay muqadarki anta nadif maxaa ku jira anta iqra anta waa mustatirun wujuuba kafcal waxay la mid ahayd ifcalti nadif iyo cadin bay la mid ahayd waafiq waxaa la mid ah uriidu naqtabid waxaa la mid ah nuxibu id tashkuru waxaa la mid ah tajtahidu an tajtahida afartaas waa wujuuban alkalbu yanbaxu damiirka ku jira waa maxay aygu uceeya yanbaxu uceeya huwa muxuu noqonaya marka mustatirun jawaasa waa ficilkuna waa mudaaric isaga albintu gabadhu tuxsinu waxay si fiican u taqaanaa adabkha karinta cuntada karinteeda tuxsinu dabkha dabkhiga way taqaanaa albintu tuxsinu ay hiya ta'da mudaaricu goor kasta ana anta ma wadaha tuxsinu waa ficil mudaaricu taa lagu bilaabay laakiin dee lagulama hadlaya nin keliya waxaa laga sheekaynaya wayba maqan tahay gabar baa laga warramaya iyadoo maqan hal bintu tuxsinu hiya hiya baa ku jirta waa jawaasan marka haddaad nin kula hadlaya anta tuxsinu aabka nin haddaad kula hadlahay anta tuxsinu oo damiirka meesha ku jira anta noqon lahaa mustatir wujuuban bay meesha noqon lahaa waa imika hiya tuxsinu weyaan albintu tuxsinu hiya weeye damiirka ku jira waa mustatirun jawaasa amilada horta wuxuu kugu tusayaa saddexdii ficil ee damayrta qaadanaya faacilka iyo isbarbardhigaya ficil maadigii wuxuu ka soo qaaday baraka iyo kharadad huwa iyo hiya waa jawaasan buuli weligii ficil amarkiina wuxuu ka soo qaaday cadim iyo nadifta u dambaysa oo anta faacilku yahay waa mustatirun wujuuban kuwii kalena uu iska daayay imika nadif ama cadim nin keliyaad la hadlaysaa aawad gabar keliya bal amar cadimii nadifii faacilkaygu mustatirba maaha ficilka faacilkiisu damiirkiisu mustatirba maaha waa damiirkan baariskaa ah ee lagu hadlay ee meesha yaal yaa lmuanaat mukhaaaba oo ah damiir baarisa oo mutasila yaa ku jira faacilkiisu waa kan cadimii laba qof haddaad kula hadasho tira cadima faacilkoogu la socdaa maaha mustatir muxuu yahay faacilka la xidhiirsan alinainka caimuu haddaad tiado rag badan la hadasho waa waawljamaacahan lagu hadlay ee baris waa damiir barisa maaha mustatir meeshuu yaallaa waa lagu dhawaaqay waana muttasil muttasil iyo munfasil marka loo qaybiyo damiir muttasila wey caimna caimna dumaro weyneeya damiirka faacilkuu la socda oo ah nuun niswa kuwa kaleo dhan haddaad amarta ninka keliya mooyaane kuwii kaleo dhan haddaad amarto faacilkoogu la socdaa gabadhii waa cadimii labadii qof waa cadima raggii badnaa waa cadimu haweenkii badnaa waa cadimna faacilkoogu kuwaa la socda nin keliya amar cadim waa ficilkiio keliya away faacilkii marka waa anta damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta wey ficil mudaaricu badiyey lannu ficil mudaaricu u bataa saddex meeloodoo wujuubanee mudaarica ku jira uriidu marka amsada lagu bilaabo an tajtahida taada lagu bilaabay nin keliya lagu hadlayo nuxibu nuunkii marka lagu bilaabo mudaarica saddexdaas waa wujuuban kuwo kaloo jawaasina mudaaric way ku jira alkalbu yanbaxu yanbaxu soo ficil mudaaric ma huwa albintu tuxsinu hiya kuwaas waa ficil mudaaric laakiin waa jawaasan damiirkooga meesha ku jira khulaasada aynu raacino الضمير المستتر ضميرka مستترkii huwa damiirun waa damiir ittasala bilficl ficilka la xidhiidha huwa damiirun waa damiir ittasala bilficli ficilka la xidhiidha waa masale cajiiba ah, masaladaas laakiin kutubta dambe gooraha u dambeeya dadku ogaadaan oo ay bartaan ittasala bilficli masale muhiimay ka jawaabaysa damiirka baariska ah ee muuqda muxuu qaybsami jiray muttasil iyo munfasil ka wax la xidhiidhayna waan naqaanay oo mutasil baa ka keligii istaagana maxaa loodhan jira mufasil damiirkan maqan een laguba hadlin ee mustatirka ee meeshaba ka maqani ma mutasil baa mise waa munfasil waa masale muhiim ma mutasil baa mise waa munfasil waxa weeye mutasil meesha buu ka maqan yahay wamaca daalika damiirkaan soo qadaraynay noocii munfasilkii buu egyahay huwa iyo kuwaas munfasil bay ahayd ana iyo naxnu baa soo qadaraynaa munfasil bay ahayd soo saa maa wamaca daalika damiirku hadduu mustatir ba yahay waxaad ku darsanaysaa nooca mutasilka alfiyaha iyo marka la joogo kutubta waaweyne naxwaha ayay kaa hor imanaysa ya oo ay soo gelinayaan meeshii damiirka mutasilkaa ah markay yidhaahdaan waxaa soo galaya kan mustatirka uu ku jira ya waayahay wuxuu yidhi adamiir mustatir huwa damiiru maxaa ku xiga ittaala bificli ficilku la xidhiidhay markaa ma mutasilba mise waa munfasil ya waa muttasil ittaala bilficli ku darsuu ku leeyahay xisaabta damiirkani waa muttasil ba laydhaa qawaacidkoo dhanna naxwaha saasa ku soconaya waxaa lagu darayaa un maogtahay halkaasun baa lagu daraya ya min ayri an yadhara fi lafdi isagoon lagu dhawaaqin min ayri an yadhara fi lafdi haddii lagu hadli laha baris buu noqon laha kan waa mustatir min ayri an yadhara fi lafdi isagoon lagu dhawaaqin adamiiru lmustatir fi lficli lmaadi ficil maadiga hadduu ku asturan yahay taqdiiruhu huwa weyaan taqdiirkiisu waa huwa ow hiya maadiga huwa ama hiya mustatir oo kuwii kale ah huma iyo hum alif lithnayn iyo waaljamaaca iyo nuunis waa baraka barakat labadaasuma huwayihiya barakaa baa laodhanaya faacilku waa alfinain barakuu waa uljama barakna haddii dee erayga loo isticmaali karo qaraa iyo qara'at huwayihiya baa mustatir qaraa qara'uu qara'na kuwa kale mustatir maaha damiirkii waa baaris oo meeshuu yaalla labadaasoo keliya maadigu qaata huwayihiya adamiiru lmustatir fi lficli lmuaaric yakhtalifu taqdiiruhu waxa lasoo qadaraya way kala duwan yihin biikhtilaafi xuruufi lmudaaraca siday xuruufta mudaaric u kala bedelan yihin xuruufta mudaaricee anaytu say isku khilaafsan yihin oo hamsadu mid gaara lasoo qadaraa nuunta mid gaara lasoo qadaraa ta'da mid gaara lasoo qadaraa ama ka badan yada saasoo kale waxa lasoo qadaraya xuruuftaa loo eegaya bal xataa xarafka macnihiisaa loo eegaya oo uriidu an tajtahida ficilka mudaarictaabu ku bilaaba albintu tuxsinu ficilka mudaarictaabuu ku bilaabo labadoodiiba waa ta waxa lasoo qadarayana way kala duwan yihin lannu macnaha taadaa loo eegaya an tajtahida anta iyo albintu tuxsinu hiya taadii imse lahayd taadu sideed macnay lahayd macaanideedii baa loo eegaya الضمير المستتر في المضارع يختلف تقديره waxa lasoo qadaraya damiirka lasoo qadaraya taqdiirkiisa damiirka mustatirka uu kala duwan yahay bikhtilaafi xuruuf mudaaraca sida xuruuf mudaaracadu kala duwanta xuruuf mudaaraca baa loo akhriya maha xuruuf mudaaric waa xuruuf mudaaraca adamiir mustatir damiirka mustatirkii fii ficli اlmr taqdiiruhu anta daa'iman weligii maxaa la soo qadaraya anta dee kuwa kale antidii maba noqota waa mustatir quumii bay noqotaa yaa lmukhaaba la socota looma baana anti antumaadu mustatir amarka kuma noqoto lanna quuma un baa loodhanaya alif linain qumuu wawljamaaca iyo qumna nuun nisa halka keliya damiirku maqan yahay waa marka nin keliya la farayo marka waxa lasoo qadaraya anta wallahu aclam